بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale mahadaan la koobi karin kadib waxaan u mahad celinayaa walaalaheenna ansaari sunna oo qabanqaabiyey shirkan iyo mu'tamarkan iyo inta soo xaadirtay dhammaantiina kuwa isku liibaana allaha naga dhigo subxaanah wa tacaala intaas kadib mowduuca saa maqlayseen ama mowduucu wuxuu ku saabsan yahay dhisidda ummadda ummadda dhisideeda ummad sidee loo dhisaa ummad sidee ku dhisintaa ummad sidee ku burburtaa mowduucaas marka mowduuc soomaali ahaan haddaan nahay si gaar noo khuseeya weeyaan maxaa yeele maanta qofka soomaaliga qof ahaan qof xun maaha fardi ahaan qofka soomaaliga uma liito laakiin markii la yidhaaho ummadnimo la yidhaaho oo dadku inay wax isku darsadaan ama wax dhistaan ay doonaan markaas ayay fashilmaan marka in dadka lagala hadlo sidii ummadnimada loo dhisi lahaa ama sidii ummadda loo dhisi lahaa waa mowduuc muhim ah caam ahaan gaar ahaanna soomaalida si gaar u khuseeya weeye aniga mowduucaygu waxa weeye ciwaankiisu sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam wax ka mid ah oo ku saabsan dhisidda ummadda saa la socotaan qur aankeena kariimka iyo sunan nabawiya waa marjaca diinteenna loogu noqonayo wax kasta oo maarata la qabanayo hadday tahay caqiido hadday tahay cibaado laakiin waxaa arkaysaa dadka badankood inay ku dadaalaan sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam bismi llah baynu ku jirnaa dee shiikh baa hadlaya dadki in badana waxaad moodaa inay gadaal ka baxeen intii kalena waxay bilaabeen socsocod iyo buuq marka culimo badanna way noo dhammaan tahay fasaxina wayn geli doonaa bareega iyo salaadii wayn qaadan doonaa fadlan sheekha ha la dhegaysto qofkii baahilana aayar ha u baxo laakiin buuqa iyo hugunka iyo isku dhexyaaca aynu yarayno muxaadaradan aynu dhammaysanno insha allahu tacaala baaraka allah fiikum anugu macallin baan ahaan jiray eh, marka eh, ma jeclaan jirin in lay siiyo xisada u dambaysa laakiin waa ku soo aaday sida ka muuqata maantay marka waxa weeyaan insha allah ma soo ah, ma dheeraynayo waa soo gaabinaya marka annaga soomaali ahaan iyo guud ahaan muslimiintaba waxaa arkaysaa nebiga sala allahu alay slm sunnadiisa waxaa laga qaataa waxyaalaha fardiga ah oo qofku salaadiisa iyo maarata cibaadadiisa iyo wuxuu ku dadaalaa inuu waddadii nebiga sala allahu alay slm u qaado laakiin markii kor loo kaco oo ama qoys la gaaro ama ummad la gaaro waxaa moodaa in sunnada eh, raacitaankeeda ay nagu yar tahay marka in eh, ummadda la dhiso waxay ka bilaabanaysaa kow horta qofku inuu isdhiso markii qof dhisan la helo oo fardi muslima la helo oo tilmaamihii loo baahnaa leh ayaa ka bilaabanaysaa kadib waxaa ku xigahaya alusra almuslima in la helo qoyskii muslimka ahaa nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegayaa qofka khayrka qofka akhyaarka ah maxaa lagu gartaa waxaa laga yaaba inaad tidhaahay qofka tukanaya weeye qofka salaada badan qofka qur-aanka akhriya waana sax waa fiican tahay laakiin nabigeenu sala allahu calayh wasalam akhyaarnimada markuu tilmaamayey wuxuu tilmaamay khayrukum khayrukum liahlihi ninka idinkuu khayr badan ama idinkuu akhyaarsan waa kuwa ahalkooda ugu akhyaarsan marka shahaadada akhyaarnimada meesha laga bixiyo masjidka iyo masaajidka iyo salaada iyo qur-aanka maba ahaba meesha laga bixiyo waa guriga maxaa yeeley runtaada iyo mucaamaladaada iyo dadnimadaada iyo akhlaaqdaada gurigaaga ayay ku caddaanaysaa oo runtaada halkaasay taallaa runtaada gurigaagay taallaa haddaad bakhiir tahay haddaad naxariis leedahay haddaad ballanka oofisid haddaad qaraabo xaydh waxaasoo dhan xogta ma taala masjidka laakiin gurigay taallaa marka guriga ayaa laga bixiyaa shahaadada akhyaarnimada waxaa ula jeedaa marka haddii qof fiican la helo oo qoys fiican la helo markaas ayaa ummad fiican la helaya ummaduhuna way kala baxaan ilaahay subxaanah wa tacala ayaa kala saaray maalintii nebiyullaahi nuux nolosha mar kale uu asaasahayey ama mar kale la tarmahayey markii la halaagsamay oo doontii laga soo degahayey oo xayawaanaadkii iyo bani aadamkii doonta saarnaa ay soo degahayeen oo dhulka camirahayeenoo mar labaad la tarmahayey ayaa ilaahay sheegay sida la kala ahaan doono ummad ahaan qiila yaa nuux uhbid bisalaamin mina wabarakaatin calayka wacalaa umamin minman macak wa umamun sanumaticuhum huma yamasuhum mina cadaabun aliim waa la kala qaada marka waxaa la yidhi daga oo dhulka camira nebi nuux iyo qaar ka mida ummadda la socota salaam iyo barakaad bay leeyihiin waa dadka ahlu iimaanka ahaa weeye oo iimaanka qaadanaya oo ahlu risaalada ah qaarna risaalo ma laha ujeeddo ma laha nolosha wax loo keenay ma garanayaan way iska raaxaysanayaan waana loo raaxaynayaa waa umamun sanumatticuhum ummadaha qaarna waa u raaxaynaynaa oo noloshooda adduunka waa loo camirayaa laakiin risaalo ma lah wax loo abuuray ma garanayaan meel laga yimid ma oga meel loo socda ma oga way iska nool yihiin way iska cabbayaan way iska cunayaan way iska cayaarayaan kadibna way iska baaba'ayaan humma yamasuhum mina cadaabun aliim marka si loo noqdo ummadda risaalada leh oo barakaad iyo salaam iyo khayr helaysa waa in ummadda dhisan loo maaratay ayaa loo baahan yahay nabigeenu sala allahu calayh wasalam ummadda dhismaheeda wuxuu ka soo bilaabay inuu ummadda caqiida uu baray caqiidada macnaheeda waa inaan fahmnaa caqiidadu wax ballaaran weeye oo markii laysku geegeeyo nuxurkeedu yahay qofka oo naftiisa fahma rabbigiisa fahma subxaana wa tacaala waxa loo abuuray fahma waxa laga raba garta meesha laga yimid garta meesha loo socdo garta intaasoo la isku geegeeyey ayaa caqiidada noqonaysaa marka dadka rabbigooda la bari caqiidada loo saxay ayaa ummadda muslimkaa ay ka bilaabatay ummadda muslimkaa dacwaday ka bilaabatay in wax la sheego dadka la baraarujiyo ayaa laga bilaabay nebigu sal alla alay waslam markaa fiirisid siduu ku waday dacwuu bilaabay dacwadii dad ayaa lagu helay dadkii deegaan bay heleen dowlad ayay noqdeen kadib ayay maaragtay la falgaleen wixii kaloo jiray oo dagaal baa la galay waa la isdifaacay saas ku socotay marka waa dacwo waa dad waa deegaan waa waa dowlad kadibna waxa weeyaan waa jiritaan iyo isdifaacid iyo jihaadkii weeye marka mar kastoo ummaddu ay hallowdo oo ummaddu irsaanada ilowdo waa in dacwadii loo noqdaa la rabaa ummadda si loo dhiso marka markii ummadda la dhiso waxay noqonaysaa ummad le risaalo leh oo waxay maaragtay taqaana waxay u joogto taas marka furaha furaha fahamka nolosha furaha fahamka dadnimadu waa in ummaddu ay risaalo yeelataa hadda wixii sheikh uu sheegayey oo dadka macnaha aan lahayn iyo dadka faasiqiinta ah in la qiimayn maxaa keenaya ummaddiibaa waxay tahay garan weyday risaaladaa la iloobay marka markii risaaladaa ay ilowdid wax yar oo aan macno lahayn ayaa risaalo moodaysaa oo qiimo kula yeelanaya <clears throat> waxaa ka mid a ah nebigu sal alla alayh wasalam waxa uu noo tilmaamayo ama laga fahmay ummadda muslimka waxaa lagu dhisay inay ahaato ummad hoggaan leh ummaddu hoggaan la'aan ma socon karto hoggaankaasi nebigu sal alla alay slm buu ka bilowday isagaa hoggaamiye ahaa nabigu markuu dhintay isagoo aan la aasin ayaa hoggaan kale la magacaabay maxaa yeele muslimiintu ataa xataa salaadooda imaamkeeda waa nidaam waa kala dambayn waa in meel la saaraa la rabaa marka marka nebigu sal alla alay slam oon la aasin ayaa abubakr radiallahu canhu la caleema saaray marka diinta islaamku waa diin waa ummad hoggaan leh oo risaaladeeda waxay waddo lagu hogaaminayo marka diintan waa diin u baahan qudwa bay u baahan tahay dad looga dayday u baahan tahay ummadda muslimka waa inay hoggaan ay ku dayato waa inay yeelataa waxaa kaaga filan in nebi la soo diray maxay ka dhigan tahay maxay ka dhigan tahay ummadda haddii wax loo sheegayo qof u sheegaa la rabaa oy ka arkaan oo ku daydaan baa la rabaa ilaahay wuu awooday in qur-aanka lagu soo daabaco samaawaadka oo isagoo tiro badanoo qurxoon la wasaco oo quraysha la siiyo intaasoo kun xagga la geeyo xagga la geeyo caalamka lagu faraqo qur-aankiiyo xagga ilaahay ka yimid oo daabacan laakiin lama samaynine nebi baa la soo diray nebigaa si lagu daydo oo asaga afkiisa qowlkiisa ficilkiisa laga fiirsado diintaanu maxay tahay marka qiyaadada iyo in in qof lagu dayanayo la helo ama ha noqdaan maaragtay nebigu sal alla alay wasalam iyo dadkii ka dambeeyey oo khulafada ahaa ama madaxda ahaa ama culummada ahaa dadkaasi ummadda jiritaankeeda asaasa u yihiin marka ay dowlad noqotaana dowladda islaamka madaxdeeda iyo dadkeeda muslimiinta ahoo hogaaminayo xurmo gaara ayaa loo sameeyey ummaddu marka inay wada socoto ayaa la baray ummaddu inay iskhilaaftona waa loo diiday in xataa hoggaanka dhowr hoggaan la sameeyo nebigu sal alla alay wasalam waa ka dayriyey wuxuuna sheegay in ummadda midnimadeeda la ilaaliyo oo qofkii kala geynaya xataa la dilo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay tilmaamaysaa ama na amraysaa ama noo sheegaysaa ummadda waxay ku jiraysa waxaa ka mida in tiirarka ummadda la ilaaliyo ay ka mid tahay cadaalad in la helo oo dadka muslimiinta ahi ay cadaalad ku dhaqmaan oo dadka madaxda ahi ay ku dhaqaan cadaalad ayaa ka mid a muslimiinta ayagoo maka jooga ayaa waxaa la baray inay cadaalad ku hadlaan wa idaa qultum facadiluu baa la yidhi makaa la joogaa ducafaa la yahay wax badan lama haysto suuraddu ancaam weeye suuraddan maca daalika muslimiintu waxaa la barayaa in ay cadaalad ku hadlaan markii ay madiine tageen oo awoodda yeesheen oo dagaalameen oo dowlad noqdeen oo futuuxaad la gaaray oo xoolo yeesheen ayaa waxaa la leeyahay walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu ayagoo awood leh ayaa waxaa la leeyahay xataa gaalada cadowgiinna ah cadaalad u sameeya marka cadaaladdu waa tiirka ummaddan ku taagan tahay ama ha noqoto iyadoo ducafo ah oo fardi fardi ah ama ha noqoto ayada oo dowlad iyo maamul leh waxaa ka mid waxay ah umadda ku taagan tahay oo la baray ummaddaani inay wanaagga isfaraan ay xumida iska reebaan waa tiir muhim ah oo ka mid a ah tiirarka ummaddaa ku taagan tahay maxaa ummaddaani waxay waardiyeynaysaa waa diin waa risaalo marka inay ummaddu iswaardiyeyso isceshato oo wanaagga isfurto oo xumida iska reebto waa tiirka ay tilmaamayso assunna nabawiya oo axaadiistooda ay badan yihiin oo qur-aanka ku soo aroortay ilaa culimmadu yidhaaheen haddii arkaanu islaamku ay lix ahaan lahayd hadda waa shan eh waxaa lixayn lahaa al amru bilmacruufi wannahyu cani almunkar ayaa ahaan lahaa rukniga lixaad ee arkaanu islaamka laakiin waa shan bimacnaa derajada ku jiro in in maarata wanaagga laysfaro xumada layska reebo wuxuuba ku sigtay in arkaanu islaamka lagu daro marka waa arkaysaa mar kasta oo ummaddu ay ka dhimato inay xumida isfarto iska reebto xumida iska reebto wanaagga isfarto mar kastoo laga baxo ummaddu waa wareeraysaa waana waxaa keenayaa in dadka liita ay qiimaha yeeshaan maxaa keenay waxaa keen ummadda ayaa miisaankiibaa ka lumay qofkii xumaa ayaan la qaban qofkii xumaa ayaan xumaatadiisa la sheegin qofkii xumaa ayaa la buunbuuniyey markaasaa la wareera marka marka in macruufka la isfaro oo munkarka layska reebo waa arkaanta ay ku taagan ummadda muslimka ahi jiritaankeeda uu ku taagan yahay weeyaan waxaa kaloo ka mid a arkaanta iyada ah in ummaddan ay tahay ummad daacad ah bimacnaa in waxa wanaagga daacad loo yahay annasiixa kelimadda nasiixa ah waa kelimad carabi ah dadka qaarkooda soomaali ahaan waa u fahmahayaan laakiin markii soomaali fiican loo raadiyo anugu laba kelimaan helay mid waxa weeyaan waa hagarbax qofka muslimkaa qof hagarbaxa baxa weeye oo diintiisa iyo waxa wanaagsan u hagar baxa midda kale waxa weeyaan taacadnimo in waxa wanaagga taacad loo yahay oo qofku uusan laba qalbiilayn baa la rabaa uusan laba wajiilayn waxa wanaagga si sax ah inaad maaragtay u qaadatid weeye annasiixa waxayna ku soo aroortay nasiixadu axaadiis badan waxaa ka mid a axaadiidka loo yaqaano addiinu annasiixa diintu waaba taacadnimo diintu waa lilaahinimo diintu waa hagarbax loo hagarbaxayo lilaahi walikitaabihi walirasuulihi ilaa akhiri xadiid marka hagarbaxaas baad nala ka yahay haddaa ummadda muslimka ahayd aan nahay marka diinteena islaamku iyo axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam waxay na baraysaa in aan ahaano bulsho fiican oo xaqa ay isku leedahay dhexdeeda ka soo baxa Eh, ha noqoto salaanta ha noqoto booqashada ha noqoto taageerida ha noqoto naxariista ilaa akhiri xadiis ilaa la gaarsiiyey ifshaau salaam ilaa la gaarsiiyey alkalima ayiba sadaqa ilaa la gaarsiiyey wejiga furan xataa macnuu leeyahay marka ummadda muslimka dhexdeeda ummadda isku fiican oo istaageerta inay noqoto ayaa loo baahan yahay oo lagu talagalay ilaa ay gaartay xataa haddaa waddada fadhisid ucdu dariiqa xaqahu xataa dariiqa la fadhiyo oo lagu sheekaysanayo aadaab iyo akhlaaq buu leeyahay ayaa lagu barhayaa marka ummad muslim ah oo waxay samaynayso xaqa ay isku leeyihiin garanaya ayay diinta nebigu ayay diinteennu amraysaa nebiguna sala allahu alay wasalam wuxuu nagu tarbiyeeyey inaan noqonno ama dareenno in ay mas-uuliyo na saaran tahay kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi in aad mas-uuliyad dareentid oo aad mas-uul ka tahay naftaada ahalkaaga iyo diintaadaba iyo ummaddaada dareenkaas waa loo baahan yahay oo la yska ilaaliyo maxaa iga jira maxaa iga galay iyo waxa la midka ah nabigeennu sala allahu calayhi wasalam si ummadda loo dhiso ummadda wuxuu uga warramay wixii jiri jiray wuxuu uga warramay waxa imaan doona bimacnaa ummad muslim oo macluumaad haysa ayaa lagu talagalay inaan noqono oo wixii dhacay og iska ilaalisa ee ku cibro qaadata walidaalika qur-aanka iyo axaadiis waxaa ku badan ummadihii hore ummadihii hore kaana fii man kaana qablakum kaana kada wa kada waa jiri jiray waxaasaa imaan doona waxaasaa imaan doona marka wax tegey iyo wax imaanayaba macluumaadkeed inaan hayno baadnala ku tarbiyeeyey siaa u noqono dad waxay samaynayaan garanaya markii qur-aanku ka soo hadlay ah, ah, qisooyinkii hore ummadihii hore waxaa lagu soo khatimay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinka sheeg nebiyow dadka u warran wixii jiray u sheeg si dadku u fakaraan sheikha la yidhaha cabdiraxmaan asacdi markuu aayaddan fasiraya wuxuu yidhi lianna annaasa idaa fakkaruu calimuu waidaa calimuu camiluu dadku hadday fakaraan waxbay ogaadaan buu yidhi hadday wax ogaadaanna dadku waxbay sameeyaan waxbay kala soocayaan waa fakarayaan waxbay isku aadinayaan wadday jeexanayaan waa soconayaan marka horta markoor wax ogow fakar kadib markaas ayaa go-aan saxa qaadan karta marka qisooyinkii hore iyo qisooyinkii dambe oo naloo sheegaa waxay ka dhigan tahay in aan noqono ummad fakaraysa wax ogaanaysa kadibna go-aanka saxda ah qaadanaysa ummadda waxaa lagu dhisay in wax kastoo isku keenaya la amray oo maaragtay lagu waajibiyey ama ay tahay mustaxab wax kastoo ummadda kala geynayana ummadda waa laga xarimay dunuubta waaweyn oo loo yaqaano kabaa'irta waxaa ka mid ah dunuubta ummadda kala geynaysa annamiima waa kabiira alghiiba waa kari waa kabiira dadkaoo la xaqiro waa kabiira bal waxaa lagu tilmaamay min umuuri aljaahiliya inay tahay meesha islaam baa jira islaam muqaabilkiisu waa jaahiliya marka jaahiliyadu qofku inuu gaal yahay keliya maahane akhlaaqdeedii haddii lagaa helo waa khatar weeyaan marka dadka oo qabiil ahaan u kala baxa oo casabiya loo kala baxo waa jaahiliya nabi sal slam asaga yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum markii la yidhi war yaa ansaar ahay iyo war yaa muhaajiriin ahay nabi sal slm wuxuu yidhi joojiya iska daa magac kale xataa magacii fiicnaa haddii si xun loo isticmaalo waa la joojinaya marka habarwacashada ku salaysan qabyaaladda waa umuuruuljaahiliya waxaa umuuruuljaahiliyaha ah dadka oo lagu yaso midabkooda iyo muuqaalkooda iyo meesha ka yimaadeen eh, waa markii maaragtay eh, maxaanku rahaa abidar uu ku yidhi bilaal uu ku yidhi yabna sawdaa middii madoobaa ku dhashay buu ku yidhi nebigu sal ly slam aad ugu xanaaqay wuxuu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya marka ummadda waxaa kala geynaya waa dunuub waaweyn oo kabaa'ir ah ama umuuru ljaahiliya ayaa ayaa lagu darayba wax kastoo ummadda kala geynaya waa la mamnuucay haddii xataa qur-aanka la akhrinayo oo la daraasaynayo hadduu khilaaf keeno waa laa kacayaa meesha bal xadiidkan dhegayso mutafaq calayhi ah iqra'u lqur'aana ma اtalafat calayhi quluubukum qur-aanka akhriya oo wada daraasaysta inta aad isku qalbi tihiin oo wada socotaan fa ida ikhtalaftum haddaad isku khilaaftaan qur-aankii faquumuu ka istaaga meesha bimacnaa qur-aankoo la daraaseeyo oo la dhigto ama la dhigo haddii dadku ay isku u fahmahayaan oo itilaaf alquluub laga helahayo waa okay haddii qur-aanka akhrintiisa iyo daraasadiisa la isku khilaafo meeshaas in lasii fadhiyo lama ogola ka kacaa la yidhi marka fiiri waa qur-aanka la akhrinhayay ayaa leeyahay hadduu khilaaf keeno ka istaaga meesha taasay macnaheedu tahay ummadda midnimadeeda waa la ilaalinayaa wax kastoo dhaawacayana waa laga waardiyeynayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam axaadiista ummadda amraysa inay madaxdooda adeecaan aada u badan tahay axaadiista amraysa in loo sabro dadka madaxda khaladaadkooda iyo jawrkooduna aaday u badan tahay axaadiista amraysa in la laasimo jamaacada muslimiinta lusuumu jamaacati almuslimiin way badan tahay ayada mowduucaasoo ay ka fahmeen salafku inuu yahay mowduuc muhim ah ayna ku dareen kutub luzuumu jamaacati almuslimiin ayaa lagu daray markii la arkay ahmiyaddeeda iyo maaragtay mudnaanta ay leedahay iyo axaadiista ku soo aroortay oo badan caqiidada salafku ay kala dhaxleen oo ay qoreen ayaa waxaa lagu daray qofka muslimka ah, waa inuu muslimiinta jamaacadooda ilaaliyo waa inuu dowladdooda iyo midnimadooda waardiyeeyo ayaa lagu daray jaahiliya waxaa ka mid ah in dadku ay madax la'aan noqdaan oo fawdo noqdaan waxaa lagu tilmaamay umuur umuuruljaahiliya bimacnaa islaamka umuurtiisu waa kala dambayn waa nadaam waa dad dhisan waa dad maxaa kulo maamul leh mar hadday fawdo noqoto waa jaahiliya nebigu sal alla alay wasalam waa isagii lahaa man faaraqa aljamaacata shibran famaata maata miitatan jaahiliya qofkii jamaacada ka baxaa oo muslimiinta maamulkooda iyo wajirkooda ka baxaa oo fallaagooba qofkaasu jaahiliyu ku dhimanayaa bimacnaa waa jaahiliyo xagga nidaamka ah iyo kala dambaynta ah <clears throat> nebigu sala allahu calayhi wasalam ummadda muslimka ahoo dagaalanta oo isdisha wuxuu ku tilmaamay inay tahay tilmaamtii gaalada waatuu xadiidku ahaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay ha noqonina kuwa gaalo ahoo islaaya marka islaynta ayaa laga tilmaamayaa inay tahay gaalnimo oo kale nabigu sala allahu alay wasalam maalintii uu dardaarmahayey xajatulwadaac uu la hadlayay ummadda wuxuu kala hadla waxa u badnaa uu soo celceliyey inay iska ilaaliyaan dhiigga iyo maalka iyo acraadda dadka xaaraannimada dhiigga xaaraannimada maalka xaaraannimada cirdigoda sal l slam wuu ku celceliyey in ka badan salaada iyo soonka iyo cibaadada kale marka dardaarankii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ahaa ummadda in ay dhiiggooda maaragtay kala badbaadaan maalkooda kala badbaadaan dardaarankaasi khudbaddii nebiga sala allahu calayh wasalam markuu xajiyey boos weyn bay ku lahayd kana badan booskii salaada iyo cibaadaadka kale waxyaalaha lagu raadiyo ridaha ilaahay haddii la isweydiiyo salaad ba ahaan kartaa sadaqa ahaan kartaa way tiro badan tahay laakiin waxaa ka mid a in dadka muslimiinta ahi ay dad isku duuban noqdaan oo madaxdooda daacadu ah xadiidkan saxiixa ah oo muslim warinaayo in allaaha yardaa lakum halaaan ilaahay saddex shay ayuu raalli idinkaga yahay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum inaad ilaahay caabudaan oo towxiidka iska tiirisaan in xaragga alle ay qabsataan in aad daacad u noqotaan oo u hagar baxdaan dadkiina aada u dhiibateen umuurihiinna marka in dadka muslimiinta madaxdooda wanaagsan oo muslimiinta ah ay u hagar baxaan oo la socdaan oo la wada socdo laysku naseexeeyo oo wax la wada qabto waxyaalaha lagu gaaro ridaha ilaahi subxaanah wa tacaala ayay ka mid yihiin nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo caddaynayaa midnimadu ummadda muslimka ah waxay ka soo bilaabatay midnimada ambiyada ambiyadii ayaa mid ahaa oo isku caqiide ahaa oo isku akhlaaq ahaa oo isku mabda ahaa oo isku shaqo waday nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku mihaaliyey maalii wa maalu ambiyaa min qabli ka maali rajulin banaa baytan sidii qof guri dhisay oo gurigii qurxiyey oo gurigii dadka ay la yaabeen quruxdiisa ilaa ay yidhaaheen hal bulkeeti ayaa meeshaan ku habbooneed nabi sal sl wuxuu yidhi fa ana tilka allabina bulukeetigaas la tabahayey oo ka maqnaa dhismihii ambiyada nabigu sal ala sl wuxuu leey waa aniga wey marka juhdiga ambiyadu waa juhdi waaxid ah tan kale ambiyadu waa qaraabo waxay qaraabo ka yihiin xagga diinta alambiyaau ikhwatu callaat waa walaalo isku a ah baa la yidhi oo kale aabba oo kale ah ummahaatuhum shataa wa diinuhum waaxid waa kala hooyooyin laakiin diinka ayaa mideeya marka ayagoo kale wakhti ah oo kale zaman ah oo kale luqo ah oo kale ummado ah oo kale makaan ah ayaa waxaa la yidhi inay yihiin umma waaxida ayaa lagu tilmaamay saa la socotaa nabigeenu sala alla alay sl diinteennu Eh, cibaadaadka muslimiintu waa cibaadaad tilmaamahaya ummaddan midnimadeeda oo salaadda adinkeeda jamaacadeeda eh, maaragtay xajka adidiisa waa cibaadooyin jamaaci ah oo si guudba loo sameeyaa oo dad wada socda inay yihiin ayay ka muuqanaysaa soo garamaysid eh, nabigeenu sala allahu calayhi wasalam akhiiran wuxuu noo caddaynayaa muslimiintu in ay ka dhigan yihiin sidii hal dhisme oo kale almu'minu lilmu'mini kalbunyaan maxaa loola jeedaa bunyaanku waa dhismo marka dhismuhu waa badan yahay bulikeeti kasta meel buu kaga jiraa dhagax kasta meel buu ku aadan yahay marka eh, dhagaxdaasi ayagoo kala sarreeya kala hooseeya eh, maaragtay midba meel jiro ayay dhismihii yihiin marka haddii dhagaxaas uu yidhaaho aniga maxaa hoos la ii geeyey aniga maxaa xagga la ii geeyey uu maaragtay ficiltan bilaabo dhismihii ayay saamaynaysaa marka dhismuhu waa dhismo ka kooban dhagax iskaalmaysanaysa mid kasta meel ku aadan yahay mid kasta uu shaqo hayo aan is colaadinaynin baa laga soo qaaday kalbuyaani yashuddu bacduhu bacda marka ummad hadaf leh oo midaysan oo iskaalmaysanaysa qof kastana uu kaalin ku jiro sida dhismahaba dhagax kasta uu kaalin ku leeyahay wa ilaa dhagaxii ka baxa dhismaha xaggee la geynayaa waa la tuurayaa bannaankaa lagu tuurayaa ama qof baa jajabinaya ama gaari ayaa jiirahaya marka in aad jirtid oo adiga laftaadu aada maaragtay diintu ku ahaato maxfuud waxay ku xidhan tahay ummadda oo aad ka mid tahay ummaddaada aad ku jirtid adoo kaalintaada qaata ayay ku imaanaysaa ugu dambaynta waxay tilmaamayaan salafu saalix ummadda muslimka ahi waxqabadkeedu wuxuu ku xidhan yahay midnimadeeda wa ilaa waxqabadku waa la waayahay qof dad badan oo qiimo leh ayaa qiimo dhacaya maxaa yeelay dad bay waayeen ali radia allahu canhu markii uu joogay oo maarata khaliifada uu ahaa ayaa waxaa la yidhi cali waa nin fiican oo ahludiin ah laakiin maamulka iyo dagaalka ma yaqaano markaasuu wuxuu yidhi ma jirtu waa aqaanaa buu yidhi dagaal waan aqaanaa maamul waa aqaanaa laakiin laa ra'ya liman laa yutaac wuxuu yidhi ra'yi ma laha qof aan la addeecayn si kastoo loo fiican yahay haddii mar dadku aysan kula soconin oo warkaaga aan la yeelaynin warkaaga waa macno beelaya marka waxa khayrka soo saaraya oo wanaagga keenaya waa in dadku ay wanaagga taageeraan haddii wanaagga aan la taageerin qof kastii wanaagsanaa oo qiimaha lahaa ha ahaado shiikh ha ahaado hoggaamiyo waa qiimo dhacaya maxaa yeelay hadalkiisa laga hoos qaadi mahayee kuwa aan qiimo lahayn ayaa la taageeraya oo la soo dhowaynayaa ilaah subxana wa tacala naga dhigo kuwii ku camalfala ee asuna nabawiya ummadii midowda oo ku midowda diinteeda iyo awaamirtii nebiga sala allahu alay wasalam allah naga dhigo hada wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu